الحمd لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad الصاalixiin lilimaam النawowي raximah اllah waxaynu ku jiray kitaabkii kitaabu اlumuuri اlmanhiyi canha oo ah kitaabka toddobiyo tobnaad kutubta yani loo qayb qaybiyey riyaad saalixiinka khaas ahaan waxaynu ku jiray baabka ku saabsan taxriimu alghiiba baabka ku saabsan baynu ku jiray waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka kun iyo shan boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna raqamku uu yahay kun iyo shan boqol iyo labiyo afartan wa can mucaadin radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah akhbirnii bicamalin yudkhilnii aljannata wayubaacidunii can innaar mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu ardaah wuxuu yidhi waxaan idhi rasuulkii ilaahayow akhbirnii bicamalin yudkhilnii ljanna iiga waran camal jannada i gelinaya jumlada yudkhilnii ljanna waxay sifo ka tahay camalka wa yubaacidunii can innaar camalkaasoo igana fogaynaya naarta jannadana i gelinaya iiga waran qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laqad sa'alta can cadiimin wa inahu layasiirun cala man yasarahu allahu tacaala calayh ilaahay baan ku dhaartay laqad sa'alta xaqiiqe ee waad weydiisay can cadiimin arrin weyn ayaad markaa weydiisay oo su'aashaadu ku saabsan tahay wa innahu arrinkaa weyni layasiirun waa u fudud yahay calaa man yasarahu allah ciduu ilaahay u fudaydiyo tacaala allah isagaa koreeye waa jumla muctarida lilmadxi waa jumlo yani muctarido ah oo ammaan loo keenay oo allah lagu ammaanaayo calayhi camalkaa korkiisa cidduu allah u fudaydiyo uu u fudud yahay allah baa wax sahla tacbudu allaha laa tushriku bihi shay'a tacbud allaha allah baad caabudaysaa waxaa loo jeedaa an tacbud allaha walaa tushrika bihi shaya muraadku saasuu u dhacaya yacni ficilkii baa la sheegay oo masdarkii laga kaaftoomay ama antii baa la xadfay markaasaa waxaa la yidhi tacbud allaha laa tushriku bihi shaya muraadka looga jeedaana waxay tahay waa inaad allaha caabuddo xaal aanad allah waxba ugu shariig yeelin ay an tacbud allaha laa tushriku bihi shaya waa inaad allaha caabuddo waxaad allaha caabudaysaa laa tushriku bihi shay-an xaal allah aanad waxba la wadaajinaynin oo cid kale aanad ugu shariig yeelaynin waa jumla xaaliya marka laa tushriku ficilku sideeda ayuu u godnaanayaa markaa xataa anta la keeno wa tuqiimu salaata anta markaad qadarto waad kordhigi marka waxay noqonaysaa an tacbud allaha laa tushriku bihi shayan watuqiima asalaata watu'tiya tu'tiya azakaata wa tasuuma ramadaana wa taxuja albeyt yacnii waxa lagu cadfayna waxay noqonayaan wada mansuub bay noqonayaan laakiin laa tushriku bihi shayan iyadu markaa mactuufo ma aha ee waa jumla xaaliya marka rafcadeeda loo daynaya iyo inaad salaadda oogto oo salaadda taagto zakadana bixiso ramadaan soonto baytullaahi alxaraamkana aad xajido in istatacta ilayhi sabiila haddaad kari karto gaadhista la gaadhaayo haddaad wadda ahaan u awoodi karto inaad beytka xajido waxa uu ka mid yahay yacni acmaasha jannadana lagu gelaayo oo jannada wax gelinaysa bimacnaa u sababaysa naartana wax ka fogaynaysa waxaa laga tilmaamaya min qabiili sabab inay yihiin marka arkaan lislaami alkhamsa ayaa nebigu sheegay calayhi asalaatu wassalaam uma qaal intaa dabadeed waxa uu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam alaa adulluka cala abwaabi alkhayr ma ku tusiyaa albaabada khayrka ma ku tusiyaa kaannahu inuu yidhi haa wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam alsawmu junna soonku waa gaashaan oo bimacnaa wuxuu difaac iyo gaashaan ka yahay naarta waalsadaqatu tudfi'u alkhati'ata kama yudfi'u almaa'u annaar sadaqaduna tudfi'u waxay bakhtiinaysaa alkhati'ata dembiga dembigu wuxuu ka dhigan yahay sidii dab qofka ku baxayoo kaluu ka dhigan yahay maadaama dunuubtu ay naar sababayso kaannahu e, dembigu uu yahay dab ku baxayoo kale ila dab buu sababayaa naar buu sababayaa marka sadaqaddu waxay bakhtiinaysaa alkhati'ata dembigay bakhtiinaysaa kamaa yudfi'u almaau annaar bakhtiin la mida bakhtiinta e, biyuhu ay bakhtiiyaan dabka bakhtiin la mida ayaa sadaqadu dembiga bakhtiinaysaa ay idfaa'an ka idfaa'i lmaai annaar saasaa macnuhu dhacaya maad waa masteriyo iyadiyo ficilka ka dambeeyaa master laga dhalaalinaya wa salaatu arajuli min jawfi alleyli salaadda uu ninku tukado qofka dumari hadday tukatana waa la mideen min jawfi alleyli habeenka calooshiisa bimacnaa habeenka dhexdiisa saqda dhexe uu tukado salaatuleylka tudfiu alkhatii'a dembiga ayay baktiinaysaa wa salaatu salaaturajuli waxay ku cadfan tahay sadaqaday ku cadfan tahay sidaas aawadee wixii lagaa khabray ayaa khabar u noqonaya maadaama ay ku cadfan tahay mubtadaha wasadaqatu ah wa salaatu rajuli lagu cadfay waasadaqatu waxay noqonaysaa khabarka lagaa khabray in iyadana khabar uu yahay kaannahu in la yidhi waasadaqatu wa salaatu arajuli min jawfi alleyli tudfi'u alkhatii'ata kama yudfi'u almaa'u annaar badanka culammadu saasay u laqbayaan uma tala intaa dabadeed nabigu calayhi asalaatu wassalaam waa akhriyey tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic tatajaafa waa ka dheeraataa waa ka fogaataa junuubuhum dhinacyadooda ayaa ka fogaada dhinacyada mu'miniinta can ilmadaajici makaanu jiifyadooda ay jiifaan ayay ka fogaadaan xataa balaqa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u akhriyey ilaa uu ka gaadhaayo yacmaluun uu ka gaadhaayo uma qaal intaa dabadeed nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxau yidhi alaa ukhbiruka bira'si alamr ma kaaga warramaa arrinka yacni madaxiisa ma kaaga warramaa yacnii amarka diinkao dhan waxa markaa u madaxda ah wa camuudihi iyo tiirkiisa ma kaaga warramaa wa dirwati sanaamih wa durwati iyo wa dirwati daalka in la hoos dhigo iyo in la godo labadaba waa fasiix labadaba culammadu waa u dabdiyeen waana bimacnan kuruskiisa baarka ugu sarreeya ma kaaga warramaa qultu waxaan idhi haddaan mucaad ahay bala yaa rasuula allah haa iga warran rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau idhi calayhi asalaatu wassalaam ra'su lamri lislaam amaroo dhan waxaa u madaxa islaamnimada wa camuuduhu tiirkiisa tiir dhexaadka ahina tiirkiisuna alsalaatu wa salaada wa dirwatu sanaamihi aljihaad kuruskiisa baarka ugu sarreeya inta ugu korraysaana aljihaadu waa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado uma qaal intaa dabadeed baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kullih ma kaaga warramaa bimilaaki daalika kaas waxaa hantinaya kullihi dhammaantii yacnii culammadu waxay yidhaahdeen milaak waxaa laga tilmaamaya maqsuudih yacnii maqsuudkiisaa looga jeeda waxaa kaloo la yidhi waxaa loo jeedaa raabitihi wa daabitihi waxa dabdinaya ee xidhaya ma kaaga warramaa qultu bala yaa rasuula allah yacnii shar oo dhan waxa kaa xidhaya oo kaa dabdinaya oo kaa xayiraya sharkii ma kaaga warramaa qultu waxaan idhi haddaan mucaadahay balaa yaa rasuula allah haa iga warran rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam fa akhada bilisaanihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabtay carabkiisa ayuu qabtay fa qaala waxau yidhi kuffa calayka haada yacni kaas iska qabo kuffa yacni markaa qabo yacni calayka haada yacni naftaada ka qabo kaas bimacnaa shar inuu ku geliyo ka celi oo ka qabo kuffa iyo kufu iyo kufi yacni waxa weeyaan intuba waa saddex luqo mid waliba bannaan yacni kufa haddii la yidhaahdo iltiqaa'u saakinaankii markaa waxaa lagaga baxay fatxada likhifatiha haddii kufi la yidhaahdana aslu takhalluskiiba kasradii abaa lagaga baxay haddii kufu la yidhaahdana dammadaa laga baxo cala alitbaac godaalkaa godaalka la raaciyey yacni saas weeye qultu yaa rasuula allah waxaan nidhi macaad baa odhanaya rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam wa innaa la mu'aakhaduuna bima natakallamu bih annaga miyaa naloo qabanayaa waxaannu ku hadallo awa innaa la mu'aakhaduuna bima natakallamu bihi baa macnuhu dhacaya marka hamsadii hamsatulistifhaamkii baa la xadfay laakiin maqsuudka looga jeeda waa su'aal fa qaala waxau ihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam fakiladka ummuk hooyadaa kuweyday oo kaa goblantay yacnii xaqiiqadii habaarka loogama jeedin waa cibaaro ay isticmaali jireen carabtu ay isticmaali jireen oo maqsuudkii marka habaarka aan looga jeedin bay ahaan jirtay yacnii tacbiir caynkaasa inay isticmaalaan haddii habaarnimada lagu xambaarana yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam shardi buu ilaahay la galay oo qof kastoo muslim ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu habaaro habaarkaana aan mutaysanin inuu ilaahay ugu beddelo raxmad iyo naxariis iyo qurbo uu ku soo dhoweeyo aakhiro iyo taskiye uu ku dahiro inuu ugu beddelo ayuu ilaahay yacni markaa kula ballamay oo cahdi yacni markaa shardiga caynkaasaa jira xadiiskiisuna wuxuu ku yimi fii saxiixi muslim ayuu ku yimi marka manaaqibta ayaa lagu tiriyaa shay waxa weeye markaa noocaasi hadday soo aroorto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam cid uu habaaro habaarkaana aanu mutaysanin waxaa lagu tiriyaa min almanaaqib min almanaaqib xadiiskaas ayaana caddaynaya saas aawadeed baa imaam muslim ugu soo arooriyey xadiidka macaawiye ku saabsan la ashbac allahu batna kitaabuulmanaaqib uu ugu keenay cid buu nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam mucaawiye ou yidhi ugu yeedha markaasaa la yidhi waxbuu cunayey markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ashbac allaahu batnah ilaahay calooshiisa ma dhergiyo yacnii siiqadu waa habaar imaam muslim xadiidkaa wuxuu ku soo arooriyey fii kitaabi almanaaqib ayuu ku keenay yacni waxyaalaha fadaaisha ah saxaabada markuu ka warramaayo wuxuu soo arooriyey xadiiskaas manqabada ku jirta waa maxay manqabada ku jirta waxaa ku fasiraya xadiiskan sheegaya yacni inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka baryey muslim kasta oo uu habaaro ee habaarkaana aan mutaysanin inuu ilaahay qurbe iyo zakaa iyo raxmo iyo qurbo uu ku soo dhoweeyo aakhiro inuu ugu bedelo walyakubu annaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam wahal yakubu annaasa dadka miyuu ku tuuraa oo ku kufiyaa fi nnaari naarta gudaheeda calaa wujuuhihim wejiyadooda miyuu ugu kufiyaayoo ugu tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabadoodu waxay goosteen mooyaane wax kale bimacnaa gaaliban dadku naarta waxay ku galaan waxa ugu badan waxay carabada ka yidhaahdaan waxay afka ka yidhaahdaan ayaa waxay naarta ku galaan ugu badan xasriga waxaa laga tilmaamayaa waa xasri aghlabi ah wa ilaa waxyaalo kaleba markaysagaa naarta waa lagu galaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa ashyaada lagu galo waxa ugu badan waxa afka laga yidhaahdo yacni markaa xasri kulliya maahe waa xasri aklabiya loo jeedaa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala waxa uu yidhi tirmidi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa weeye waqad sabaqa sharxu waana soo hormaray sharaxiisu waa soo hormaray muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen inaan xadiiskan inoo soo hormarin oo aanu mar hore shiikhu soo aroorin ha yeeshee waxaa laga yaabaa inuu ku sahwiyey kitaabkiisa kale kitaabul adkaar ayuu ku keenay xadiiska wax sharaxiisa ka midana ku tilmaamay shiikhuna kutubihiisa waa isku dhinac waday oo qaar badan buu marka waxawe wada qorayey oo laga yaabaa kan markuu qayb qoro inuu mid kale haddana qoro marka waxaa dhici karta isagoo marka waxawe kitaab kale ku soo maray sheegista oo xadiiskan sheegayo inuu ismoodsiiyo isla kitaabkan inay ahayd isagoo kitaab kale ku soo maray xadiiskana culammada qaarkood xoogaa cillo ayay u sheegeen oo ay markaa u yaro tilmaameen inuu nooc cillaa u leeyihi ibnu rajab xoogaa waa cilleeyey albanina fii bacdi akhwaalihi waa cilleeyey waa ku raacay laakiin mowdic kale uu ku quweynaya ayaa markaa jira laakiin meelaha qaarkooda uu ku waafaqay ibnu rajab fii bacdi kutubih wuxuu ka reebayaa wadirwatu sanaamihi aljihaad markaasi waa sugan yahay calaa kulli xaal laakiin badiba culammadu waxay u badiyaan xadiisku inuu markaas sugan yahay ayay u badiyaan waana xadiis macruufa weeye masaa'il badanna xadiisku waa sheegaya masaaisha uu sheegaya waxaa ka mid ah camalka jannadana gelinaya qofka oo u sababaya naartana ka fogaynaya in nabiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam su'aalaha mucaad waxaad arkaysaa su'aalo muhima inay yihiin waa su'aalo nafci badan dadka qaarkood hadday su'aalays yidhahdaan cid weydiiya waxyaalo aan faa'iida ugu jirin baa laga yaabaa inay weydiiyaan ama ay uga jeedaan yacni markaa waxa weeye yacni ama iska ogow ama cid ku halxidhaale ama wax la mida waxyaalo manfacadoodu yarta ashyaada mubhamaadka laga yaabaa inay su'aalaan oo yidhaahdaan maxay tahay waxaasi yacni qaryada la sheegay teebay ahayd iyadaan naqli loo hayn shakhsiga la sheegay kumuu ahaa mid baa wuxuu su'aalay wakhtigii salafka ayay dhacday baa la yidhi wuxuu weydiiyey qaalat namlatu yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum qudhaanjadaasi ma waxay ahayd mid lab mise mid dhadig wax caddaynaya ma hayno wax faa'iidoo ku jirtaana ma jirto marka su'aalaha qofku yacni uu ku intifaacayo inuu markaa su'aalo ciddii cilmiga uu la noqonayay sida saxani sidaa weeye su'aasha koowaad ee mucaad waa su'aalo nafci badan su'aalihiisuye wuxuu yidhi iga waran camal jannadana igelinaya naartana iga fogaynayo ashyaadanna waa ashyaa muslimiintii wada anfacaysa shakhsiga mucaadoo keliya kuma koobna wuxuu yidhi camalkaas jannadana yacni ku gelinaya naartana kaa fogaynaya waa arrin weyn weey wuu tanwiihiyey laakiin cidduu ilaahay u fudaydiyo waa u fududahay arkaan alislaam alkhamsa ayuu sheegay tacbudu allaha laa tushriku bihi shay'a waa tawxiidkii weyi ashhadu an laa ilaaha ila allah ila macnaha marka ay leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waxa weeye waa in allah la caabudo oo allah aan wax loogu shariig yeelin oo waxba lala wadaajin allah oo keliya in la caabudo cibaadadan loo keliyeeyo cibaadadiisa shuraaka aan la gelin shirkigu waxa weeye waa wadaajin weeye alishraak wadaajin weeyaan marka cibaadadii waa in allah loo khaas yeelaa oo keligii la caabudaa haddii cibaadadii wadaajin lagu sameeyo oo shuraako la geliyo oo allah iyo cid kale la wada caabudo waxay noqonaysaa dembi kii ugu weynaa marka cibaadada allaah la sheego waxaa la reebaa shirkiga wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a allaha caabuda waxna ha la wadaajinina cid ha ugu shariig yeelina shay-an maxay faa'iidaynaysaa cidba in lala wadaajiyo lama oggola hadduu nebi yahay nebi mursala hadduu yahay hadduu malak muqaraba yahay hadduu cid kale yahay waa nakira fi siyaaqi annafyi iyo annakira fi siyaaqi annahyi laa tushriku bihi shay'an waa nakira fii siyaaqi annafyi walaa tushriku bihi shay'a waa nakira fi siyaaqi annahyi hadal nahyi ataxi ayay ku dhex jirtaa nakiradani marka waxay faa'iidaynaysaa sida cilmiga usuulka lagu yaqaano cumuum bay faa'iidaynaysaa shay laga reebayaa ma jiro shay laga reebayaa ma jiro shardi ma aha cidda marka waxa weeye la diidaayo in rabbi loogu shariig yeelo inay tahay cid laga aaminsan yahay inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay caalamka mulkiyo ama allah wax la leeyahay taasi shardi maaha iyadoo looga jeedo in rabbi uu kuu dhoweeyo isagoo addoon aan waxba mulkiyin uu yahay ayaa haddana wadaajinta lala wadaajiyaa inay bannaanayn waayo mushrikilcarabba dee umay qabin ashyaadan ay rabbi ugu shariig yeelayeen ee la caabudayeen inay wax abuuraan inay wax arsaaqaan inay caalamka iyagu mulkiyaan yacni taa kamay aaminsanayn marka la weydiiyo la yidhaahdo idinka yaa idin abuuray cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray roobka yaa keena waxay odhan jireen allaah allaah allaah sida suwarka makiga ah ku sugan oo ku badan walain sa'altahum man khalaqa alsamaawaati waalard layaquulunna allah cirarka yaa abuuray haddii lagu yidhaahdo dhulka yaa abuuray waxay odhan jireen allah baa abuuray saasay odhan jireen xataa tadbiirka iyo umuuraha maamulkooda ashyaadan baa maamusho may lahayn yaa may lahayn laate iyo cuze iyo manaate iyo hubal iyo ashyaada kaley caabudayaan iyagaa caalamka maamula iyagaa umuuraha mulkiye may lahayn waxay aaminsanaayeen cidda wax abuurtaa inay allahoo qura tahay allah inuu yahay khaaliqa maaliga ah ee mudabbirka ah ee maamulaya caalamkan ashyaadan ay caabudayaanna waxay uga jeedeen rabbi ha ydiin dhoweeyaanoo waasitay uga jeedeen waasito ayay uga jeedeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa yacnii saasay markaa odhan jireen uma caabudayno inay allah noo dhoweeyaan mooyaane dhoweyn qasdi kalean u caabudaynaa innaba ma jiro wa xasri haddama aragtaa saasay odhan jireen sidaas aawadee kurbada iyo dhibaatadu markay weynaato allahunbay ku eeran jireenoo cid kale may baryi jirin dhibaatadu hadday dhaharato darnaato allahoo quray baryi jireen allahoo keliya ayay baryi jireen aayaadka qur'aankana macnaha waa laynoogu sheegay fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaaska ay la iman jireen cibaadada ay ikhlaas kula iman jireen mushrikilcarab maxay ahaa waa inay allahoo keliya baryaan taasaa laynaga tilmaamaya ikhlaas fi ducaa in allahoo keliya baryaan inay tahay ikhlaas fi diin diinkii inay ikhlaas kula iman jireen xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin tayibatin wa farixuu biha jaءataa riixun caasif wjaءhm اlmawju min kuli makani wadannuu anahu muxiiطa bihim dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin haddama arta allah wuxuu u qiray inay xaaladda caynkaase gaarka ah ikhlaas fi ddiin inay la iman jireen diinkana cibaadadaa looga jeedaa inay marka waxa weeye cibaadada ilaahay u saafi yeelaan xaaladdaa inay la iman jireen ashyaadii kale ay daadin jireen rabbi oo keliyay baryi jireen qisada cikrimat ibni abi jahlina waa caddaynaysaa ee culammadu ay sheegeen inay sugan tahay ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen waxay tilmaamaysaa qisadaasi markii fatxu makka ay dhacday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maka u furtay ciidankii muslimiinta badnaa yacni markaa maka ay soo galeen gaaladii ay arkeen inay u babac dhigi karin wax yaro tuurtuureen dabeedna ay arkeen inay markaa bad ciidanku yahay waxay ka tarayaanna aynay jirin xaaladda caynkaasaa ragga qaarkooda colaaddu ku fogayd yacnii qaarkood waa carareen waxaa ka mid ahaa qolyihii markaa cararay cikrimatu bni abi jahlin baa ka mid ah in abi jahaloo cikrime la odhan jiray ayaa ka mid ahaa wuu cararay halkaa iyo jidda doonni taagan ayuu marka waxaweye helay doonnidii ayuu ku dhacay doonnidii markuu raacay ayaa baddii ku kacday gaaladii doonnida la saarnayd baa waxay yidhaahdeen maanta cid wax inoo taraysan allaah ahayni ma jiro allahoo keliya aan barino cikrima waa fekeray waa yaabay wuxuu yidhi haddii dhibaatadu markay darnaato allaah mooye cid kale aynay waxba inoo taraynin dee marka kalena cid kale waxba inooma tarayso maxaana haddaa ku diidnay maxamed ilaisba wuxuu lahaa allah oo keliya barye wuu nadre cikrimaa nadraya wuxuu ku nadray hadduu ilaahay tan ka samato saaro oo uu ka baxo inuu muxamed u tago islaamo saasuu ku nadray ilaahay waa ka saaray sidii baanu ku islaamay oo nebiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam nebiguna islaamnimadii waa ka aqbalay nebiguna islaamnimadii waa ka aqbala marka xaaladda dhibaatadu daran tahay bay allah markaa ku eeran jireen oo allah oo keliya baryi jireen faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun markuu berriga u soo badbaadiyo u soo samata saaro waaba iyagii oo shirki la imanayo oo rabbi u shariig yeelayo xaaladaana waxay shirki ay la iman jireen waxaa ka mid ahaa shirku fi ducaa inay ducadii shirki kula yimaadaan taasaa ka mid aha mushrikiinta carbeed umay qabin ashyaadana rabbi ugu shariig yeelayaan in allah ay kala siman yihiin xagga abuurista iyo waxaweeye awoodda iyo mulkigiiyo maamulka inay kala siman yihiin umay qabin yaa saas aawadeed sida xadiidka ibnu cabbaas sheegayo ee muslim saxiixa uu ku soo wariyey talbiyadooda markay labaygsanayaan mushrikilcarab maxay odhan jireen waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi markay talbiyaysanayaan waa ay labaygsanayaan way xajin jireen gaaladu gaaladii carbeed way soo xajin jireen haddaba labaykta markay labaygsanayaan bay waxay odhan jireen labayk allaahumma labayk labayka laa shariika lak ilaahay ou ku ajiibnoo ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba ku ajiibnay oo wadaaga adigu malihid laa shariika lak wax wadaagaa ma lihid halkaa markay marayaan nebigu wuxuu odhan jiray qad qad buu odhan jiray xadiiska ibnu cabbaas fii saxiix muslim u kaadiyo halkaa ku joojiya oo inta dambe ha ku darina waayo intaasi waa tawxiid laakiin iyagu maxay ku dari jireen waxay ku dari jireen ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak wadaago adiga kuu sugnaaday oo adigu aad leedahay mooye wadaago kale ma lihid markaa shariigga ay nafyinayaan oo diidayaan waa shariik musaawi ah ama mustaqilli ah oo madax bannaan oo allah ka madax bannaan oo allaah aanu mulkiyin oo musaawiyo allah la siman kaasay diidayaan oo leeyihin laa shariika lak wadaaga ma lihid maxay ka soo reebayaan ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak wadaaga yaroo adiga kuu sugnaaday mooyaane wadaaga kale ma lihi wadaagaha yaroo aan waxba kaa lahayn tamlikuhu isaga aad mulkido aad leedahay wamaa malak isaguna aan waxba mulkiyin culammada shuraaxul axaadiis wamaa malak maadaa waxay ku fasireen laba macne in la yidhaahdo maadu waa naafiyo oo la yidhaahdo wamaa malak waxbaba ma mulkiyo mulki uu leeyahayba ma jiro ay wamaa malaka shay kaasi waa tafsiir marka isagu waxa weeye kanay rabbi ugu shariik yeelayaan waa shariik waasita ah oo mamluuk lilaahi ah oo rabbi mulkiyo oo aan awood iyo mulki isagu lahayn kaas weeye haddana mushrikiin bay noqdeen waxaa kaloo loo fasiray tamlikuhu wamaa malak maada in layahay waa mawsuul adaa mulkiyo isaga leh wamaa malaka ay waladii malakahu kuu mulkiyoo leeyahayna adigaa leh isagiyo wuxuu leeyahay bacdaa leh marka calaa haada iyagoo u qaba inaanu rabbi la sinnayn iyagoo u qaba inaanu waxba abuurin oo isagu waxba mulkiyin aanu tadbiir iyo awood lahayn ou addoon ilaahay yahay oo mamluuk yahay sida ay ka aaminsan yihiin iyagay isleeyihiinuu rabbi ugu dhowaadu haydiin dhoweeyo ayna islahaayeen dhowayntaasi waa ka suuragal inuu idiin dhoweeyaa saasay u caabudayeen haddana waxa weye mushrikiin bay ahaayeen yaa halka dadka qaarkood maanta ay leeyihiin ruux haddaanu odhan waxa weeye ciddaasaa rabbi ah oo khaaliq ah oo yacni isagu markaysaga wax abuura oo ilaah kalaa jira aanu sidaa tasriixinin mushrik noqonba maayo wax alla wuxuu doona ha sameeyo ashyaada noocaasi waa baatil waxay ku tusinaysaa cidda sidaa odhanaysa asalkii diinkaba inayna fahmin mar haddaanu shirkigiiba garanaynin asluddiini ma fahminba maba garanayaba waxaa la yaab leh ruuxaan asluddiinba fahmin oo aan garanayn oo aan shirki aqoon wuxuu yahay yacni dadka markaysaga markaa yacni doonaya inay cilmi ka qaataan oo dadkii u xayaysiinaya soo la yaab ma leh ya shirkigii buu dadkii u sakhirayaa markaasu wuxuu ka dhigayaa in waxaad samaysaaba ayna shirki ahayn waana markaysaga arrin marka waxa weeye casrigan dad badani markaysaga noocaas ay yihiin dad badan ay noocaa yihiin khumayni kii la odhan jiray shiiciga ahaa ee dowladda marka waxa eeraan aasaasay waxa uu kutubihiisa qaarkood ku yidhi shirki ma noqonayso haddaad amwaadda barido oo dadka dhintay haddaad barido shirki ma aha xataa haddaad dhagxanta iyo dhirta barido shirki ma aha mar haddaanad ka aaminsanayn inuu khaaliq yahay isagu oo wax abuuro taas aanad ka aaminsanayn shirki noqon ma mayso haddaad doonto dhagxanta bari oo laata iyo cusa haddii la baryo xataa shirki ma aha ya ilaa dhagxantii buu gaadhay qaarna waa kala gaar yeelayaano waxay leeyihiin war maya dhagxanta iyo dee haddii la baryo dee weeye taasi waa shirkiye laakiin amwaaddii awliyada ilaahay ahayd ee asxaabulkaraamaadka ahaa iyaga haddii la baryo shirki maaha tawasul baa la yidhahdaa tawasul oo iyadama deliil baa ku soo arooray awliyada amwaadda ah yacni barya daliil sheegaya mid soo arooray rabbi wuxuu ina amray isaga inaynu barinno wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi aniga i waa idinka aqbalaya haddaa i baridaane haddamaarta allah ma wuxuu yidhi awliye barya mise wuxuu yidhi aniga i yaa amwaad barya miyaa la yidhi yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinkuu la yimi cibaadada in allah loo gaar yeelo oo dadka allah lagu xidho oo allah keligii la caabudo oo shirki laga madhnaysiiyo sidaasuu nebigu ku baaqayay asludiinna saasay ahayd asludiin saasay ahayd in rabbi loo gaar yeelo cibaadada oo isaga loo keliyeeyo aan cid lala wadaajin ya sidaasay ahayd qaar baa waxay leeyihin maanta haddaad cid u sujuuddo shakhsi baad u sujuudday ixtiraamaad ixtiraamaysa daraaddeed shirki maaha ya xaaraan ha ahaato laakiin shirki maaha haddaad marka amwaadda dhimatay barido ee marka waxa weeye kumanaanka kilomitir meeshay ku aasnaayeen ay inoo jiraan oo aad ka aaminsan tahay inuu ku maqlayo ku ajiibi karayo kurbada kaa faydi karayo meel kastaad ka dhawaaqdo ku og yahay mar u yeedhato kaa warqabo yaa yacni shirki noqon mayso oo shirki haddayna taasi noqonin maxaa shirki noqonaya ma waxay mushrikilcarab aaminsanaayeen inay asnaamtan cirarka iyo dhulka iyo khalaa'iqda kaleba inay abuureen ama wax ka abuureen miyay aaminsanaayeen haddii la leeyahay taasay aaminsanaayeen bal xaraf siaa sheegaya keena ma jiro laa yuujad bal adiladu waxay tilmaamaysaa inayna u qabin inay ashyaadani wax abuuraan ee allahoo quri inuu wax abuuro inay u qabeen imise aayado qur'aana ah ku yimi iyadoo la weydiinayo yacni ashyaada yaa abuuray yaa maamulaya yaa dabberaya yaa mulkinaya yaa arsaaqaya ay mar walba allah allah allah odhanayaan hadday ka aaminsanaayeen maxay uga aamuseen inay wax abuuraan hadday ka qabeen maxay u sheegi waayeen haatay culammada qaarkood ay yidhaahdaan alsukuutu fii macradi alxaajati bayaan meeshii baahida loo qabay in la caddeeyo haddii laga aamuso caddayn bay ka dhigan tahay waa la weydiinayaa hadalkanna xujo inuu ku noqonayo waa garanayaan oo yacnii lagu odhanayo siduu allaah abuurka iyo mulkiga iyo maamulkaba ula keli noqday oo cid wax la abuurtaa aynay jirin cibaadadan u keliyey oo keligii caabuda keligii caabuda haddana maca daalik yacni xujadaa ay uga leexdaan ma jirto mar walba saasay tasriixinayaan markaasaa qaar waxay u qabaan dadka qaarkood in mushrikiintii carbeed allah inuu jiraba inaynay uba qabinba mid baa wuxuu qoray oo uu leeyahay gaaladii carbeed may aaminsanayn khaaliqu inuu jiro su'aasha marka la weydiiyo cidhiidhiga su'aasha waxay ku hadlaan markay waayaan unbaa waxaynay aaminsanayn afka ka odhodhan jireen ya cidhiidhiga su'aashaa keensatay laakiin waxay u qabeen inuu jiraba ma ahan oo haddaa marka kurbada maxay ugu eerinayeen oo ugu cararayeen oo isaga u baryayeen waa marlabaadkee maxay u baryayeen waid qaalu llaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min alsamaai aw i'tina bicadaabin aliim bukhaariga waata ku soo aroortay cidda hadalka tidhi inuu abu jahal ahaa abu jahal baa wuxuu leeyahay allaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindik kaa muxamed wadaa hadduu xaq yahay wax agtaada ka ahaaday ya fa amtir calayna xijaarata min asamaa samada dhagaxyaal nagaga keen aw bicadaabin aliim markay kurbadu darraato maxay isagoo qura u bari jireen marka dhaarta kama dambaysta ay dhaaranayaan maxay allah qura ugu dhaaran jireen wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcasu allaahu man yamuut maxaa ashcaarahooda iyo gabayadooda iyo halkudhiigyadooda ay uga buuxdaan markaysa markaa iyagoo yacni marka allah sheegayo oo tilmaamayo ya marka calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay asalka diinka in la bartaa loo baahan yahay mas'aladanna waa mas'ala muhima jiddan aad iyo aad waa shay u muhima ruuxu shirkiga inuu aqoonsado oo haddaanu shirkigii garanayn dee kama taxadiri karo iskama ilaalin karo waa inuu marka waxaa shirkiga la bartaa si looga taxadiro caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiih sharkaan bartay sharnimo uma baran inaan iska ilaaliyo daraaddeed banu bartay wahaakada shirki waa maxay waa wadaajin shuraako wa innagan idhaahna eraygan waa erey carabi ah asharika marka leeyahay waa wadaag shaygii allah la khaas ahaa haddaad cid kale la siiso waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa asqar iyo akbarna waa leeyihi xataa riyaagii baa waxa weeye dee shirkul asqar ah niyadii baa markaysaga markaa wadaaggu gala oo shaygii cibaadada ahaabaa ammaan dad uu ku doonayaa isagoo haddana gees ka doonayaa allah inuu ku raalligeliyo markaasay waxay noqotay shirku lasqar ashirku alasqar akbarki mee haddii wixii wallaah la gaarka ahaa yacni cid kale loola yimaado lala wadaajiyo waxay noqonaysaa yacni markaa shirkul akbar bay noqonaysaa oo hadday tahay ducada ilaahayo sheekh hebelow hadday tahay nadarka in loo nadraayo cid waxaweeye makhluuqa loo nadraayo weli hebel baan u nadray hadduu yidhaahdo hadduu marka waxa weeyaan allah cidaan ahayn anwaacda cibaadaadka kale ula yimaado hadday gowrac tahay iyo hadday kheyrkeed tahayba waxay soo gelaysaa yacni markaa shirki ay soo gelaysa bal ka warran qof hadduu u tukado hebel liajli fulaan buu u tukaday oo u sujuudo u tukaday shirki ma noqonaysaa mise noqon mayso mise hadduu khaaliq ka aaminsan yahay inuu wax abuuro keliya unbay shirki noqonaysa yaa sidaa waxa weeye hadduu u tukado cidaan allah ahayn ay shirki u noqonayso ayaa anwaacda kale cibaadada hadduu cid kale ula yimaadana ay shirki u noqonayso nabigu calayhi salaatu wasalaam arkaanta islaamkee shanta markuu sheegay inaga sheegnay tacbud allaha laa tushriku bihi shay shayan in markaa shahaadadii tawxiidka inay la macno tahay wacbudu allaha walaa tushriku bihi shaya xadiiska ibnu cumarna muxuu sheegay buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah ana anna muxamadan rasuulu ullah riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa bunya alislaamu calaa khamsin an tacbud allaha wa takfura bima duunahu fi saxiix waa riwaayo saxiixa ku soo aroortay xadiiska ibnu cumara islaamnimada waxaa lagu bineeyey shan baa lagu bineeyey waxaa lagu bineeyey an tacbud allaha wa takfura bima duunahu inaad allaha caabuddo waxa allah ka sokeeyo cibaadadiisana aad ka kufrido ayan kaan yaa cibaadada la caabudayo baa dhammaan cidda allah ka sokaysa laga kufrinaya oo cibaadadii inaba wadaag lama gelinayo yacani nebiyada iyo malaa'igta iyo dee nebiye iyo malaa'ig baa loo rumaynayaaye khasaa'istii ilaahay inay leeyihiin looma rumaynayo oo looma caqiidaynayo marka waxa weeye waxay la macno tahay eh, an tacbud allaha wa takfura bima duunahu laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay shahaadadii markaa risaalada la qirayay meeda waxay culammadu yidhaahdeen mutalaazimaan weeyo shahaadada tawxiidka iyo shahaadada risaaladu waa laba islaazima haddii middaa la sheego oo tii tawxiidka la sheego ta kalena way iska raacaysaa waa mutalaazimaan waa laba aan kala hadhay arkaantii islaamkii kalena waa sheegay intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albaabada khayrka ma ku tusiyaa waxaa khayrka markaysaga albaabadiisa wuxuu tilmaamay soonkii albaabada khayrku ka mid yahay asawmu junna sadaqaddu waxay bakhtiyeysaa dembiga ayay baktinaysaa wa salaatu rajuli min jawfi alleyli iyaduna waxay bakhtinaysaa dembigay bakhtinaysa agarka culammadu tudfiu alkhati'a ay uga dhigeen yani khabarkii bacdu ahli cilmina waxay u fasireen wa rajuli arajuli min jawfi alleyli wa salaatu alrajuli min jawfi alleyli min abwaabi alkhayr albaabada khayrkee ka midta shuraaxda qaarkoodna wejigaasay mareen laakiin alwajhu alawal wejiga hore bay agsarka culammadu u badan yihiin isagaana ajwad ah oo fiican kadib wuxuu akhriyey labada aayadood ee suuratu sajda ku jira tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca labada aayadood ilaa yacmaluun laga gaadhayo labada aayadood buu akhriyey muuminiinta dhinacyadooda ka dheeraanaya ama kaanujiifyadooda oo iskama seexanayaan salaad la'aan culammada qaarkood waxay ku fasireen in laga tilmaamayo qiyaamu leylkii in laga tilmaamayo taasay ku fasireen oo marka waxa weeye ay yidhaahdeen taasaa loo jeedaa culamada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waa salaada maqrib iyo cishe dhexdooda la tukado xadiis marka kollay wakhtigaasoo kale in la tukado tilmaamayaana waa jiraa yacni bayna almaqrib waalcishaa marka salaadaha wakhtigaas iyada lafteed waa soo gelaysaa marka waxaa dhici karta in labadaba caan bay ku tahay hadday tahay salaadaha la tukanaayo salaadda cisho dabadeed ilaa fajriga wixii ka horeeya iyo hadday tahay bayna almaqrib walcishaa kuwa la tukanaayo ee sunnayaasha ah in laga tilmaamayo nawaafishana waxay u qaybsamaan nawaafil e, muqayada iyo nawaafil mutlaqa sunnayaal muqayad ah iyo qaar mutlaqay u qaybsamaan waxaa kale uu ku yidhi makaaga kaaga arrinka waxa u madaxda ah iyo tiirkiisa waxa ah iyo kuruskiisa inta halka ugu sarraysa kaaga warramaa amarka diinka islaamnima ayaa markaa u madax waxaa laga tilmaamayaa yacni istislaamkay allah laysu dhiibaayo ee tawxiidka loola imanayo tiirkiisuna waxa weeye waa salaadda gurigu haddii tiir dhexaadkii uu waayo waa dumayaa soo maa iminka sabaduhu waxay ku taagan yihiin guryaha sabadaha ahi tiirarkan u taagan bal ka warran hadduu masjidku ballaadhan yahay oo aanu yarayn ee aad u ballaadhan yahay haddana tiirar aanu lahayn dhexda ka taagan sabaddii ma istaagays marka waxa weeye salaad la'aan waa diin la'aan kuriskiisa dhalada ugu sarraysaana waa jihaadka oo marka inta kale la yimaado haddii jihaadkii lagu daro dee kamaalkii baa markaa xasilayo laakiin islaamnimo iyo salaad la'aan marka islaam la'aan yacni tawxiid la'aan iyo salaad la'aan dee jihaad markaysagaa laguma helayo markaa wanaag lagu heli maayo waayo asalkii dee uu ku dhisnaaba markaa la waayey ya waxay noqonaysaa geed sarawaabow gunti waa maqanta marka waxa weeye marka inta kale lala yimaado oo yacni tawxiidka iyo salaadda iyo lala yimaado jihaadkuna waa shaygii dhammaystiraayo haddana ma kaaga warramaa buu yidhi waxaa umuurahaasoo dhan yacni aad ku yacni markaa dabdinayso oo aad markaa sharki kaga badbaadayso oo aad naftaada sharka kaga celinayso carabkaa iska qabo carabkaa iska qabo waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu cilmiga deeqsigu ahaa hal su'aal baa la weydiiyey imse saa arrinoo kale ayuu sheegay alaa adulluka calaa baabi alkhayr alaa ukhbiruka bira'si alamri ya alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kulli yacnii intii la weydiiyey wax ka badan ayuu markaa u sheegayaa oo u faa'iideynayaa abubakrin asidiiq radia allahu canhu ardaah wuxuu qaban jiray carabkii soo jiidi jiray markaasuu yhi hada aladii awradani almawaarid kani waa ka meelaha khatarta ah yacni igu arooriyey ayuu odhan jiray ya carabkiisa intuu saa u qabto saa u jiido hada aladii awradanii almawaarid almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi maxaa la hormariyey waxaa la hormariyey carabkii muslimka dhammayska tirani waa ka muslimiintu ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa mid walba yacni waxa weeye carabka maxaa loo hormarinayaa gacantii marka waxa weeye dhibteedii inay dhacdo oo dhibi ay gacantii dhibi ka timaado waxaa sababaya odhaahda odhaahdaa maanta xarkaha goosatay ee waxa markaysaga yacnii yuutoobada iyo baraha bulshada iyo waxaas markaysaga lagu sii daayo mid waliba hadlayo yacni naxli sheegayo wuxuu doono ku hadlayo qurun iyo qashaabiri sheegayo yacni waxa weeye ilxaad sheegayo yacni waxaweye shareecadii oo la caarido uu sheegayo yani waxaweye cay wuxuu doono faafinayo yani xadgudub wuxuu doono kula imanayo yaa qabyaalad iyo qurun iyo marka waxaweeye waxyaalaha ku faafinayo yani beenaha markaysa marka iyada hadalkeeda baddaa siday u fara badanta ya nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam beenta aafaaqda gaadhaysa jihooyinka fog gaadhaysaa inay tahay waxaa dadka lagu ciqaabay nin baa la tusay nebiga calayhi salaatu wasalaam qawlalkaa wax laga gelinayo sidaa loogu jeexayo markaasaa ilaa qadaadka la wadayaa inta qawlalka laga geliyo la jeexo ayaa ilaa qadaadkaa lagu jeexaya markaasaa haddana xagga kale laga sudhaa markaasaa haddana ilaa qadaadka la jeexaa inta taa la jeexayaa tii hore sideedii ku noqotaa markaasaa haddana tii lagu soo noqdaa sidaasaa lagu wadaa ilaa markaysaa waxa qiyaamada laga gaadhaayo marba qawla laga jeexayo ilaa qadaadka la wadayo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey malaggii oo ku yidhi muxuu ahaa kani wuxuu ihi waa kii beenta sheegi jiray beentiisu aafaaqda ay gaari jirtay jihooyinka fog ay ka dhici jirtay waagaa hore beentu waxay ahayd mid dee qof qaado oo dee in yaroo kooban bay gaari jirtay hadduu fogaado dee waxaweeye caalamka lama wada gaadhayn wixii la haystay faras baa ugu dheeraynayay yaa beledada qaarkood baa sanawaad loo socon jiray maanta waxaa soo baxay aalaadkan hadda iyo waxan lagu faafinayo kelmadda markuu sidaa uu yidhaahdo life weeyi waxaa laga daawanayaa ama laga arkayaa shanta qaaradood ee adduunyada bal intee laeg baa ka imanaya ya khatarta markaa ay leedahay yacni aad iyo aad bay u badanta intee fasaad iyo xumaan lagu sameeyaa aad iyo aad bay u darantah mucaadi ibnu jabal waxauu yidhi miyaa naloo qabanayaa waxaanu ku hadallo yacni masalada noocaasi nowcan maa uma caddayn waxaa laga yaabaa inuu islahaa yacni markaa kaftannada iyo hadallada ah iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah iyagu markaa waxa weeye waa sahlan yihiin ama laysu qaban maayo hadda maaragta mid soomaaliyeed bay ka sheegeen intuu markaysaga hadallo dee taruraga sheegay ayaa la yidhi waar ilaahay ka baq maxaad ku hadlaysaa markaasuu ilaahay runtayda iyo kaftankayga waa kala yaqaanaa dhabtayda iyo kaftankayga ilaahay waa kala yaqaan buuri wuxuu isleeyahay kaftanka laguu qaban maayo saasuu isleeyahy nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim hal waxaa loo jeedaa bimacna istifaan bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu nafyi buu u dhacaya ya dadka miyuu naarta ugu tuurayaa wejiyadooda ugu tuurayaa ilaa xasaa'idu alsinatihim wax kale uguma tuurayaan haaliban waxa ugu tuuraya ee naarta qofka gelinayaa ee wejiga ugu tuurayaa waxa weeye waa wixii carabadoodu ay goosteen bimacnaa afka ay ka yidhaahdeen yacni taas ayaa haaliban lagu naar mudanaya camallada waxaa laga yaabaa dad badani in camal xun oo waaweyn ay iska ilaaliyaan laakiin odhaahyadii inaan iska ilaalin baa dhici karta saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa xadiiskan in carabka la kaantaroolo aad iyo aad loo ilaaliyo oo wixii lagu dambaabayo layska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal atadruuna malhiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma garanaysaan malghiiba maxay tahay xantu maxay tahay alghaybah iyo alghiibah ayaa kala jira alghayba marka qaynka la kordhigo waa maqnaanshaha alghiibana waa xanta maxaa xanta iyo ka dhaxeeya maadadan ghaaba yakiibu waxaa ka dhaxeeya qofka dabadiisa ayaa laga odhanayaa waxaanu raalli ka ahayn marka sababu tasmiyaha yacni maqnaanshihii xidhiidh buu markaa la limi sababtu qofkii oo maqan oo haa'ib ah baa wax laga sheegaya waxaasina ay tahay wuxuu nacaayo qaaluu allahu warasuuluhu aclam waxay yidhaahdeen saxaabadii oo ku jawaabeen allaahu allah iyo warasuuluhu rasuulkiisa aclamu u aqoon oo cid walba uga ogaal badan qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam dikruka akhaaka bima yakrah yacni khiibadu waxa weeyaan dikruka akhaaka walaalka inaad sheegto waa ukhuwadii diinka laga tilmaamayaa bimaa yakrahu wuxuu nacaayo karaahiyeysanaya aad ku sheegto qiila waxaa lagu yidhi nebiga calayhi asalaatu wassalaam afara'ayta in kaana fii akhii ma aquul waxaad ka warrantaa haddii walaalka ay ku sugan tahay maa aquulu ay alladii aquuluh kaan odhanaya hadduu ku sugan yahay bal ka warran dembi miya ama miyay soo gelaysaa kiibadii qaala wuxuu uhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam in kaana fiihi maa taquulu faqad ikhtabtah hadduu ku sugan yahay walaalkaa walaalkaaga muslimka ah maa taquulu ay aladii taquuluhu kaad odhanaysa hadduu ku sugan yahay faqad ikhtabtah xaqiiqee waad xamatay wain lam yakun fiihi maa taquulu haddaanu ku sugnayn waxaad odhanaysee sheegaysaana faqad bahadta yacni waad ku been abuurato buhtaan baad samaysa waad masabita ama waad ku been abuurato ina alyahuuda qawmun buhtun waa kii xadiiska kusoo aroortay marka waxa weeye been abuur baad ku samaysay rawaahu muslim muslim baa xadiiska saxiixa ku soo wariyey rawaahu muslim haddii la ilaaqo waxay ku dhacaysaa muslim inuu ku soo wariyo fii sulbi saxiix saxiixa marka waxa weeye laftiisa inuu ku soo wariyo xataa muqadimada hadduu ku soo wariyey muqadimatu saxiixi muslim lama itlaaqo rawaahu muslim ee waa la qaydaa waxaa la yidhaha rawahu muslim fii muqadimati saxiixi baa la yidhahdaa waayo muqadimada saxiixa muslim iyo saxiixu muslim ku isku sharti ma aha oo shuruudaha uu dhigay axaadiista uu ku soo warinayo sulbu saxiix saxiixa laftiisa muqadimada marka la dhaafo muslim uu u shardiyey muqadimada saxiixa uma shardin saas aawadeed yacni maadaama ayna isku shardi ahayn waa la qaydaa muqadimada markuu ku soo wariyo laakiin xadiiskan wuxuu ku soo wariyey fii sulbi saxiix ayuu ku soo wariyey xadiiskuna wuxuu ka warramayaa buhtaanka iyo khiibada waxa u dhaxeeya ama ay ku kala duwan yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada weydiiyey atadruuna malghiiba ma garanaysaan maxay tahay khiibadu asaaliibta ama siyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka uu cilmiga ugu sheegi jiro ku bari jiray waxaa ka mid a marka hore inuu weydiiyo markay garan waayaanna uga jawaabo daraa'iq fara badan baa nebigu isticmaali jiray marba usluub marba dariiqo marba si ugu sheegaay mar ficil ahaan buu ugu tusaalayn jiray mar khuduud buu u jeexi jiray oo khadadka uu ku tusi jiray mar waxa weeye ashyaa markaa dadku garanayaan buu ugu tusaalayn jiray mar waxa weeye si yacni markaa aan wax kale ka horraynin buu ugu sheegi jiray ibtidaa'an mar sabab keensatu uga jawaabi jiray mar isagaa weydiin jiro marka uu isagu weydiiyey ka jawaabi waayaan ayuu marka u fasiri jiro u caddayn jiray usluubkaa marka loo sheegana waxay culammadu yidhahdeen badiba lama ilaawo shayga inta qofka la weydiiyo ama dadka la weydiiyo markay garan waayaan loo sheego badiba lama ilaawo marka asaaliibtii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka cilmiga ku bari jiray ayay ka mid ahayd saxaabadii way ka gaabsadeenoo waxay yidhaahdeen allahu warasuulu aclam saasayna saxaabadii ku jawaabi jireen marka shayga ay garan waayaan amaba is yidhaahdaan talow saa u taqaanee mase ka duwan baa loo sheegi doonaa xataa ashyaa ay garanayaan baa markay is yidhaahdaan talow ma wax kale ayaa lagu magacaabi doonaa ama si kalea loo sheegi doonaa allahu warasuulu aclam bay odhan jireen markaasaa nebigu u fasiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi dikruka akhaaka bima yakrah kiibadu waxa weeyaan inaad walaalkaa ku sheegto wuxuu nacayo culammadu waxay yidhaahdeen sababu tasmiihi meesha waa ku jiraayo waxaa looga jeedaa min khalfi xadiis sanadkiisa maqaal ku jiro ku soo aroorayna saas waa jiraa min khalfihi sheegaya oo aan xadiiskan ahayn oo saad tilmaamayaana waa jiraa oo sanadkiisa maqaal ku sugan laakiin badiba culammadu jamaahiru ahlicilmi saasay ku qaydeen oo waxay yidhaahdeen muraadka looga jeedo yacni tan kale waxa weeye carabi ahaan in loo garanayo ayuu markaa u dhaafaye waa marka waxa weeye waa in ruuxa dabadiisa laga sheego wuxuu nacayo lagu sheego lagu xuso taasa waxay noqonaysaa hiiba ayay noqonaysaa su-aal bay soo celiyeen saxaabadii waxay yidhaahdeen ka warran hadday walaalkay ku sugan tahay waxa aan sheegayaa yacni miyay kiibadii noqonaysa ama miyay dembi tahay dabeed nebigu waa kala saaray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu faqad ikhtabta hadduu ku sugan yahay walaalkaa waxaad markaa eh, sheegtay hadduu ku sugan yahay eh, waad xamatay waa qiibada lafteedii waa qiibadii weeye haddaanu ku sugnayna waa buhtaan waad ku been abuurata oo qiibo waa ka sii daran tahayba waa dembi kaleoo ka sii weyn ya waa dembi kaleo kasii weyn yacni waciid daran baana ku soo arooray qofka waxaan ku sugnay in lagu sheego haatee xadiis ay ku timi nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala fii muslimin maa lam yakun fiihi askanahu allahu radqata alkhabaal ruuxa ruux muslima ka sheega waxaan ku sugnayn ka sheega allah wuxuu dejiyaa radqata alkhabaal buu dejiyaa walaysa bikhaarijin minha xataa yakhruja mima qaal kamana baxaayo meeshaas ilaa waxa weeye waxa uu yidhi uu ka baxo ka baxa waxaa looga jeedaa ka toobad keenoo ruuxiina ka xalaashado taasaa laga tilmaamaya radqatalkhabaalka xadiis kalaa fasiraya waa cusaaratu ahli nnaar waa dheecaanka iyo malaxda ahlunaarka ka soo baxa ayaa meel isugu ururaya meeshaasay ku wada gororayaan meeshaa lafteedaa la dejinaya marka waa dembi weyn weyn xadiiskaasna culamada qaarkood waa quweeyeen marka waciid daran baa ku soo arooray marka xadiiskani wuxuu caddaynaya calaa kulli xaal xadiis abi hurayra kiibada ayuu marka caddaynayaa iyo marka macnaheeda ayuu caddaynaya waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxu waxaanu garanayn inuu ka gaabsado ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cilmiga allah iyo rasuulkiisa in loo celiyo saxaabada qaarkood waxay isticmaaleen sida cabdulahi ibn mascuud allahu aclam oo inuu yidhi waxaa garanaysaan sheega waxaydaan garanaynaa allahu aclam dhaha bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen markii nebigu dhintay dabadeed waxaa markaa lagu kaaftoomaya allahu aclam sida cabdulahi ibn mascuud ba markaa uu yidhi calaa kulli xaal umuuraha waa la kala qaadaya umuuraha dunyawiga ah iyo waxyaalahan adduunyada ka dhacaya ee nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka aanu ogeyn waa in marka waxa weeye la yidhaahdo allahu aclam keliya waayo waxyaalahan adduunyada ka dhacaya wixii nabiga loo waxyooday loo sii sheegay mooyaane dee waxa kale ma oga saas aawadeed waa in allahu keliya loo celiyaa yacnii umuuraha markaa diiniga ah sida saxiixa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay dabadeedna waa la odhan karaa allahu warasuulu aclam sida saxiixi waa saas culamada qaarkood oo yidhi waxa weeye allahu aclam keliya hala yidhaahdo waa jiraan markii nebigu dhintay dabadeed laakiin umuurihii diiniga ahaa isagaa loo waxyooday isagaa diinka lagu soo dejiyey isagaa waxyiga lagu soo rogay isagaa markaa yacni markaa garanayay oo umuuraha diiniga u aqoon lahaa cilmigii yacni sidii ugu sifaysan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida risaaladii iyo nubuwadiiba uu ugu sifaysan yahay marka waxa weeye wixii marka alumuur asharciya ama addiiniya waxaa la odhanayaa allahu warasuuluhu aclam allahu aclamna waa lagu kaaftoomi karaa labada mid walba bannaan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi bakrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala fii khudbati yowma anaxri biminan fii xajati alwadaac bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi bakra nufayc ibnu alxaaris ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulka ilaahay uu yidhi fii khudbatihi khudbaddiisii uu ku yidhi yowma naxri maalintii ciidda ciid ladxaa yowmu naxri maalintii dhuundhowga uu markaa khudbaddiisii ku yidhi maalintaa uu khudbadaynayey biminan mina uu markaa ka khudbadaynayey fii xajati alwadaac xijat alwadaac iyo xajat alwadaac labadaba waa la yidhaahdaa xaada la kordhigo ama la hoos dhigo xajkii sagootiga gudihiisa waxaanu ka khudbadeeyey markii waxa weeye jamrada uu tuurtay jamrat alcaqaba ayuu markaa halkaas ka khudbadeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbaddaa gudaheeda wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina dimaa'akum amwaalakum wa waacraadakum xaraamun calaykum ina dimaa'akum dhiigaggiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna wa acraadakum iyo sharafihiinnu xaraamun calaykum xaaraan bay korkiinna eh, ka tahay oo qaarkiinba qaarka kale inuu dhiiggooda ama xoolahooda ama cirdigooda iyo sharaftooda inuu ku xadgudbaa xaaraan bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada sida xurmada maalintiinna tan ahi oo kale ayay idinka xaaraan tahay fii shahrikum haada bishiinnan tan ah gudaheeda xurmadeed kale idinka xaaraan tahay fii baladikum haada dhulkiinna kan ah oo markaa xaramkii maka ah yacnii siduu markaa idinka xaaraansan yahay oo xaram u yahay saasoo kale idinka xaaraan tahay alaa hal ballaqtu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hooyaay ma gaadhsiiyey yacni waa gaadhsiiye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbaddii uu xajat alwadaac ku khudbadeeyey maalintii yowmu aladxaa ama ciidu aladxaa inay ka mid ahayd inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digaayo muslimiintu inay isku xadgudbaan xagga dhiigagooda xagga xoolahooda xagga cirdigooda iyo sharaftooda intaa mid walbana ay markaa xaaraan marka ay tahay waa in wax xadguduba lagu sameeya aynay bannaanayn wuxuu nebigu ku shabahay ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada yacni saddex ayuu saddex ku shabbahaya saddexduu ku shabahay waxay tahay waa xaramka maka beledka xurmadiis iyo bisha markaa xurmadeeda oo iyaduna ashhurulxurum ka mid a xurmadii zamaaniga ahayd iyo tii makaaniga ahayd buu labadaba sheegay fii baladikum haada waa xurmadii makaaniga ahayd wa xaramu makka fii shahrikum haadana waa xurmadii zamaaniga ahayd oo afartii bilood ee xurmada lahaa ayay ka mid tahay bisha dulxija ay ka mid tahay maalinta xurmadeedana waa yowmu naxri ama ciidul-adxaa markaa saddexdaas si ay xaaraan idinka yihiin oo xurmo idinku leeyihiin oo inaad si gaara isaga ilaalisaan ay tahay iyadoo ashyaada xaaraanta ah mar walba in la iska ilaaliyo ay tahay ayaa wakhtiyadanna ay ka xag jirtaa oo si gaara in laysaga sii ilaaliyo ay markaa tahay maanta marka ashyaadii aad baa loo fudaydsaday hadday dhiigaggii tahay iyo hadday xoolihii tahay iyo hadday cirdiyadiiyo sharafta tahay yacni markaa dhiigagga iyo xoolaha iyo cirdiyada waxaana inugu fudaydsi badannahay xagga cirdiyada ama sharafta taasaa marka waxa weeye ugu sii fara badan waayo dad fara badan oo iska ilaaliya xagga markaa dhiigagga iyo xoolaha iyo ashyaada noocaasoo kale ah iyo muxaramaadka ficliga ah aad isaga ilaaliya ayaa waxaa markaa dhacda in cirdiyadii ayna iska ilaalin marka taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha kolley yacni markaa inagu badan bay ka mid tahay yacni waxyaalaha inagu badan ayay markaa ka mid tahay a'immadii hore waxay soo naqliyaan sheekh yidhi waxaan ku nadray buu yidhi in xan kastooo iga dhacdaa aan beddelkeeda markaas soomo yacnii towbadda iyo dee istixlaalkii waa shay aakhar laakiin wax kale uu ku sii kabayo ayuu la iman jiray soom baan ku nadray buuri kelmad kasta oo xan ah oo iga dhacda inaan soomo kadib waxaan ahaan jiray xantana waan xaman jiray buu yidhi xantu waa iga dhici jirtay soonkana waa soomi jiray buu mar soonkii kaa kaxayn waa xantii ee maxaad samaysaa maalintii dambaan waxaan ku nadray in markaa xan kastaan wax xanto inaan markaa waxa weeye xoola sadaqadaysto xoolo mala u carrifay kadib waxa dhacday buu yidhi jacaylkii aan jeclaa xoolaha waxay ii sababtay inaan xantii iska daayo buui jacaylkii xoolaha aan jeclaa waxay i sababtay inaan xantii iska daayo sheekh culammadii hore ka mida ah laga soo noqliya marka waxa weeye e, cirdigu e, sida markaa loogu xadgudbaa waa fududahay si sahlan bay u dhici kartaa marka waxa weeye in layska ilaaliyo oo ay xaaraan tahay oo xurmada marka waxa weeye markaa cirdiga layska jiro ayaa laga qaadanaya waxyaalo badan baana soo gelaya hadday khiibo tahay iyo hadday namiimo tahay iyo hadday buhtaan tahay yacni markaa ashyaadaa dhammaantood cirdiyadii bay ku tacalluqaan munaasabada uu baabka u keenayna waa cirdigaas weeye ashyaada kale laftoodu markaa wakhtiyadan waa badan tahay hadday dhiigagga tahay iyo hadday xoolaha tahayba yacni waxa weeye waa badan tahay xadgudubka lagu xadgudbaya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegayaa waxay tahay oo uu markaa u yidhi ina dimaa'akum amwaalakum acraadakum xaraamun calaykum wuxuu markaa sidaa ugu sheegaya waxay tahay waa si ay isaga ilaaliyaan muslimiintu isaga jiraan ya weynaansha arrinkaasi weyn yahay daraaddeed ayuu nebigu ugu khudbadaynayaa una sheegaya waxaa kaloo laga qaadanayaa khudbadda waxyaalaha dadka anfacaya in lagala hadlo oo waxa weeye markaysaa markaa loo sheego yacni masaa'isha sharciga loo sheego tarhiibka iyo markaysaga tarkiibka iyo ashyaada markaysaga loo sheego tacliim iyo waxbaris iyo waxay yacni markaa tadkiir iyo waanin mid walbana markaa loo tilmaamo taas ayaa laga qaadanaya waayah khudbadana waxaa leey waxaa laga keenay dee min atakhaaub soo marka saas aawadeed dadka marka kula fadhiya siiqo markaa khitaaba in lagula hadlo ayaa markaysaga fiican aan la odhan markaysaa yani muslimiinta waxaa ku waajiba ama waxaa habboon kayta wa kayta kaannahu dad maqan lala hadlayo waa in markaysaga khitaabka lagu wajahaa imika imise khitaab baa ku jira ina dimaa'akum amwaalakum acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada yani waxa weeye alfaaddu waa alfaad khitaab ah oo iyaga lala hadlayo dadka markaysa markaa waxaan yani khudbadda dhegaysanaya yacnii in lala khitaabo iyaga lala hadlo yacni markaa sidaa yeela sidaa ha yeelina waxaa caynkaa sameeya waxaasi xaaraan bay idinka yihiin waxaasi waajib bay idinku yihiin yacni markaa khudbaddu waa min atakhaatub halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta